أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacd waxaynu ku jirnay kitaabka qaybtiisii saddexaad fasalkii laba iyo tobnaad baynu ku jirnay fasalka ciwaankiisa waa weynaa akhlaaq baa looga hadlay dhowra dulmigii iyo xasadkii labadaa waynu ka hadalay qishigii baynu maray alkishu kii saddexaad baa qishigii ah ishigu waa dhagar iyo lugoy alaykum salaam waraxmat si daaca daraa muslimiinta loola dhaqmo waxaad ka garan doontaa qishiga marka adiladiisii la keeno in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yimid suuqii madiina nin ku gadanaya cuntuuna ugu yimid gaxantuu nabiga calayhi salaatu wasalaam gelgeliyey qoyaanaan cuntada korkeedii ka muuqan baa nabiga farihiisii gaareen gudaha maa haadaa yaa saaxiba tacaam suuq buu fadhiyaa muslim buu wax ka gadanayaa qofka kan wuxuu yihi qoyaankan aan ka muuqeen cuntada korkeedee gudaha ay ka qoyan tahay waa maxay saxaabiga waxba dhagar ma wadanin asaafat u samaa yaa rasuulallah u xogaa roob baa ku dahay marka roobka ku dahay waa madoobaatay si dadkausan u xaqirin oon looga wareeganinna kii roobka iyo dhigaca gaarayna guduhu geliyey waa ka roob dhisow kii aan roobka gaarinee gudahana kor buu soo maray markuu nabiga gacanta geliyey ina buu taabtay markuu taabtay isyiri mahada yaa saaxiiba tacoon asaabadhu sama yaa rasuulallah roobaa ku daayay buu yii markaasaa rasuulka yihi dadku arkay kormaa soo marisid man qashanaa falaysa mina sidaasay ku timid kolkaa qishiga waa xaqiiqada iyo runta laga qariyo muslimiinta ka gadaan been lagu qanciyo been iyo waxaan jirin lagu qanciyo taasi waxay kamid tahay akhlaaqda xun ee laga cardo alkiisu dhagartiiwe almuslimu qofka muslima yadiin ullah ilaah wuxuu uga danyaasha uga diin yaashaa tacaalaa eebba korahaye binasiixati daacadnimo inuu ilaah iyo muslimiinta iyo ummadoo dhanba kulli iyo xadiidkii rasuulka ku sugnaatay calayhi salaatu wasalaam saddex jeer buu cibaaradan ku alooliyey adiinu nasiixa adiinu nasiixa adiinu nasiixa sida alxaju carafoo kale wey diinta mucdamkeedaba daacadnimo naseexa wey qulnaa liman yaa rasuulallah asxaabta waxay nabiga weydiiyeen ra'aata diintii nasiixo ayay u tahay markaasuu yihi lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina waamatihim kolka xun iyo daacadnimo in muslim ineelkii lagula dhaqmo almuslimu qofka muslima diinu waa diin yeesha allaha eebba weyne taalaa korhaye wuxuu eebba uga diin yeesha binasiixa khayr miirid likulli muslimin muslim dhammaantii loo khayr miiro oo waxaad muslimka u sheegaysa kula dhaqmayso uu yahay wax khayra fi dunya walaakhira kolkaa wax shara oo adduunka aakhirada aan muslimka anfacayn amaba dhibaayo inaadan kula dhaqmin wey linasixati khayr miirid likulli muslimin muslim kulligii loo khayr miiro ka gadaalna wa yaciisu muslimkii waa noolaadaa alayha cala nasiixa khayr miiridaa korkeeda ayuu ku noolaadaa oo falaysa ma aha lahu lilmuslim wax u banaano ujida ma aha an yaqusha inuu dhagro axadan qofna aw yaqdir inuu ballan jabiyo aw yakhuun inuu khiyaano idilkishu muslimkii oo la dhagriyo walkhiyaana iyo walkadru waxoo dhan isku mid wey ama ballan la jabiyo ama dhagar lagula dhaqmo waxaasoo dhan ba sifaatun tilmaana weeye damiimatun xun oo qaabdaran oo qabiixatun foolxun filmari qofka ay ku sugan yihiin gudihiisa bay ku foolxun yihiin waalqubxu humana laa yakuunu ma noqdo qubxi khuluqan dabeecad lilmuslim qof muslima u dabeecad ma noqdo walaa wasfan tilmaana ma noqdo lahu lilmuslim u tilmaana bixaalin sina min alaxwaal xaalyaal kamida idahaaratu nafsihi muslimka naftiisa naftaas daahirnimadeeda almuktasabati la kasbaday daahirnimada min aliimaan rumayntii eebbana rumeeyey laga kasbaday walcamali camal laga kasbaday camalkii asaalixi ee suubanaada tatanaafa isdiidaya iimaan saxiixa iyo camal saalixa waxay diidayaan maca haadihi alkhalaa'iq dabacooyinka xunxun oo qishigii iyo khiyaanadii iyo qidrigii iimaan iyo camal saalixa ayaa diidan kolkaasi aada ugu wada tilmaanaato intaas ood mu'min taqiya u noqotid bishii waxa ma dhici karayso waxaa way isdiidayaan tatanaafa iimaankii saxiix ahaa iyo camalkii saalix ah maca haadihi alkhalaa'iq dabeecadaad xun ma xun alatii tihiya iyadaba sharun balaa maxdun barxla oo waxaa dhici karta in shar ku jira la helo laakiin tani maaha waa sharun balo maxdun barxla laa khayra haba yaraatee wax wanaaga fiiha dabeecooyinkaa kuma sugna waalmuslimu qofka muslimana qariibun sidiisa wuxuu u dhow yahay min alkhayri wanaaguu u dhow yahay baciidun wuxuu muslimkii ka fog yahay min ashari shartiibuu ka fog yahay walikhuluqi ilkishi dhagarta dabeecadeedii adamiimu xumay xaqaa'iq run bay leedahay nubayinuhaa aan runtii caddayn doono fiimaa qodobo gudahood baan ku caddayn doonaa yelii soo sooda kow waxaa u horeeya an yuzayina inuu qurxiyo almar-u qofbaa wuxuu qurxinayaa liakhiihi walaalkiisii muslimaha alqabiixa waxun watabaca shaydaan wasayana lahum markaa shaydaanka dadka wuxuu u qurxiyaa macaasida jafka gaalnimada dinada beenta dhaca khamrada waxaasaa shaydaanku u qurxiya idan haddaad aragto waxun qof qurxinaya shaydaanku an yusayina inuu qurxiyo almar-u ruux ayaa wuxuu u qurxinaya liakhiihi mid kaloo walaalkii a muslima ayuu alqabiixa wixii xumaa u qurxinaya waa shirqool bahol buu usaynsaabaya masibuu ku ridaya kolkaasuu wax xun u qurxinaya aw ilshar ama waxshara uu u qurxinaya aw ilfasaad wax qasiya lab iyo kharib dinila khariba buu u qurxinaya muxuuna ugu qurxinaya niyo xumadiiyo cilada adag liyaqaca inuu ku dhaco darteed fiihaa inuu masiibadii ku dhaco buu ugu qurxinaya idan qishigii koobaad laba waxa wey an yuriyahu inuu muslimkii muslimkii kala tusiyo daahira shay shayga muuqaalkiisa kore adayib ee wanaagsan asaalix buu tusinaya waatii xadiidka ku yimid oo waxa kanuu ka hadlaya mawduuca wuxuu yahayba adhanna ka xun dhanna ka fiican wuxuu tusinaya adayib asaalix waxaan dhankiisii sii fiicna ayuu tusinaya wayuxdi waa qarinaya calayhi muslimkii korkiisa baatinahu shay-an gudihiisii alkhabiisa ee xumaaye alfaasida buu ka qarinayo iyadana kishi an yuriyahu inuu muslim muslim tusiyo daahira shayi shay muuqaalkiisa kore muuqaalkii adayiba wanaagsanaaye asaalixa subanaabuu tusiyey wayukfii waana qariyey calayhi muslimka korkiisa wuxuu ka qariyey baatinahu baatina shay shayga gudihiisii alkhabiisa ee xumaaye alfaasida kharibna saddex waxa wey labadoodii baa wada dhaqmay markaasuu uniyo xunyaho cugdi iyo calool xumo ayuu u gaba kolkay kulmaanna waa dhoolla cadaynaya an yubhira inuu muujiyo muslim lahu muslimkii kale khilaafa ma shay waxa ka duwan oo yudmiruhu qalbiga ugu hayo wuxuu dameerkii qalbiga ugu hayay wax ka duwan ayuu u muujinayaa wayusirahu kolkaasuu wax u qarsanaya taqriiran khatalid uu dhihi muslimkii khatalayo iyo wakhadiicatan dhagan uu lahu isagii dhagraayo iyo wakishan khiyaano buu wuxuu u qaba waxaan ahayn u muujinayo marka hadday afkaagii uurkaaga iskhilaafaan laga yaaba in dadka ay ku magacaabaan hebel siyaasi wey waa siyaasi haddaad siyaaso maqashid in la dhoo la cadeeyo qof la arkay in lasoo dhoweeyo uurkana xumo lagu hayo waxaasaa dadku u yaqaan kolka waxa noocaas oo kalea waa calaama min calaamati nifaaq wasadaqa allahu fii qowlih yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim wallahu alam agtuun yaquuluuna bialsinatihim aayad kale maa laysa fii quluubi waxay ka leeyihiin carabka waxaan calooshooda ku jirin bay ka leeyihiin idan haddaanay carabkaaga iyo calooshaada isla shaqaynaynin munaafiq baad noqotay tanna sidii oo kale wey an yubhira inuu u muujiyo lahu muslimka khilaafa ma shay wax ka duwanu yudmiruhu u qarinayo wayusiruhu uu siraysanayo khatali gubihi muslimkii dhaqraagoyn afar ifsaadi maalihi xoolihiisii wuxuu u qasdiro aw waladihi ama ilmihiisii qabasiyo aw khaadimihii shaqaalihii iyo adeegtadii inuu ku diro aw sadiiqihii wafti ay wada socdeen inuu ku fasaadiyo bilwaqiicati ku dhaci fiihi gudihiisa lagu dhaco la yihaah qofkii inta laga afsheego war qofkan aada la socoto qof khayr lama aha waxaan iyo waxaanu yahay iyo namiima isku dirdirid labadii la isku diraayo iyadana kishi wey anyacmida inuu u gasto ilaa ifsaadi maalihi maalilmuslimi qof muslima hantigii inuu kharibo baabiiyo calayhi muslimkii korkiisa ku baabi'iyo aw zawjihi ama naagtiisii uu ku diro aw waladihi ilmihiisii aw khaadimihi isaga u adeegayey oo sadiiqihii saaxibkay wada dhaqmayeen bilwaqiicati dhicid fiihi muslimka gudihiisa xuma lagula dhaco iyo wanamiima isku dirdirid nabadii wada dhaqmaysay la isku diriyo warxumata shilnimo loo kala ceeb sheego kanna kan ceebkiisii loo sheego kana ceebkiisii loo sheego iyaduna rishi wey shan waxaa wey an yucaahida muslim baa muslim la ballamay muxuu kula ballamay calaa xifdi nafsin naf inuu ilaaliyo korkeed buu kula ballamay aw maalin maal inuu ilaaliyo yuu kula ballamay aw kitmaani sirin wax garsoodiya asturidii buu kula ballamay kolkii ballanka ay labadooda yeesheen in nafta iyo maalka iyo waxa sirta uu ilaaliyo haddii ay ku ballan galeen labadoodii tume ka gadaan uu yakuunu khiyaanay oo wixii ilaalin waayey wayaqdir ballankiina jabiyey iyaduna wax fiican maa an yucaahida inuu la ballamo calaa xifdi nafsi naf ilaalinteed korkeed uu kula ballamay aw maalinteed uu kula ballamay kitmaaniin qarsoodi dhowridii buu kula ballamay uma ka gadan yakuud ma dhowrin almuslimu qofka muslima fii tanaasadiisa kala yeelay markuu sidaa yeelay yeelay id hadihi alaaata araamaati adila kitaabkiiaanka waa lagu waa lagu cay rasuulkiisa rasuulkaa sunaa waa lagu xarimay sal allahu aleyhi sulka korkiisa walaalaa ku bada i dhegeysa marka qur-aankiiba nebaweyne wuxuu yihi rabe koraa yu-duuna dhibaayo alminiin eeberumina gabdhaha eebe idashigi iyo dhibid maa iba halkaasay soo galaan galeen dhigida waladiina dadka almumin raggeeba rumeeye rumeeyey bikayri shay waxaan ahayn kuya muslimiinta la dhibaya hadduu gacankoan laga go il hadduu ridee laga ri hadduu laga fujiyana xoolaha hadduu esadana bikayri maskasabubaa la raba ee qofka lagka loo geystay weliqowlihi taala sayaatin say qofka dhibkuu geystay in waa loo geliy gowla wain caqab mandu uusan gelin yeela qofka qabin ayay gaaban marinalahum yusalm alqiyaan yaftaru qaala in daainahum kaanuma alqiyo kaamila ula jira ina yudiluuna arayaan yazilu baraarugogaada yazilu rumeeyey qof aan wax ka qabin kuwada ayuu maalinta yaati bimaaya ay xambaareen far iyo nab iyo wandambi m waxjaka ajaa-uunkiisa inaaye kaasa waman nakasa yuuna kallaha yadin faman kaasa alanku galay burnamaa wax kala calaa nafsihi naftiisa koodaada ayaa saddexdaasa dadku laakiin qof mid ino kale adduuniya qaab ballan jebiyey keediina waa inama waxdulmaysid iro labada baayo tii saddex jidgol makruuja waxay ku noqon yaxiqu ilaa ah, bagyukum fainamaa yangudu eeba la galay amada la galay jabiya qaala waxaa kaloo seeba yiri subxaana watacaala fama ka korre xagarta xun dadayun bay ku degtaa intaa qur-aankii wadiisii waa kuwa sala allahu rasuulka korkiisii wasallaha ku badiya qofka fasaadiya afsada dhaqmaya yufaliya laakiin man qofka fasaadiya amri in qabo ayuu ku fasaadiyey aw mamluukahu adoonuu lahaa ayuu ku fasaa mamluuk mawkii adeegaaye nabigu qofkaa waa weel halkaasa culamada tafan leedahay fala maxaa loo jeedaa gaalmiya laysa calaa ahdina dadii ee tacaaliimtii ilaah waaxida uu jiriga ummadaba nagu wada maaha alaa kulli xaal wax nabigu falaysa minaa leeyahay midka ugu weyn hadduu gaalnimada ka sida khis iyo man ala ardi si xuduudka saas yeela falayna ana falaysa min falaysa min rababa zawja tamriin kukow laysa min kolka waa du cad oo umada ama noqdo ama haddii kaalu dhow ha noqdo falaysa mid maaha wadaan waxaa kaloo afar axyaa ma ruuxa afartaas ahaada fiis afartaa walood baa oo uu ku dhaqma kaana wartu markaa kulmaan munaafian khaalisa cad baa ku kulantay cad ee mid afartii kamida ah, kaana hal calaamo oo nifaaq kamida ah, ayaa kuado man qof u kaana gudiyun mid afartaa lagi doona fiihi diisa khaslatun mid min urka gaalnimo kamid xataa ah, dacaaha ilaa afarta ku kul barx qofkii mid ay qayb nifaamida la kow idaatin waxunaad u aaminay xoolaa waxunbaa awlaad baa lagu aaminay idamin wax markii u aamino oo ali la yiraa buuqa aaminay dhagaya anadii cunaya safaya waaxid ida aaminu wixii lagu dhagra laba way maqan aaxaya sababa been buu sheegaya runtii baan la xnay aray noqotay gaaligi ma runtii bay runta noqonaysaisqabanay marka baya inuu xun kadaba waidaa caahad hallan galo galabtaasaan yeelayna waxaasiinay caahad aduu balaqadara bajabinay jabinaya afan hadday dad artana fajara waa hartamay qof doodaysaan oo arrin sheekiisa kanto inaad doodaysan sheegin isnaan nabin kelita waxaa waaqica ah, ah. sheegaysa laakiin qofkan waa ransan haddii qofkiina dembi uu soo saaro wanu yahayna la qariyo ay noqoto waxaan iska dhaafiqun waidaa haduu waa hagaagtamaya qofkii kale uu haga waajikaaro nabiga yihi sala allahu naxariis allah aliga gorka salama nabadgel ku waqla isoo nabi kubra ka subadi min kabiirin badar wee ku jira intuu ahaa faala diibaagel gacanmiga cuntadii fanaalartay taabicuhiisi alaalantay faqaal markaasaa nabigu yii maa haada aareen waa maxay asaabixiba ninkaaga badkagada qoyaanka gudaha ilaahigu taabteen waa maxay baa yiri asaaba dhulaan banaan ku yaalay baa gaa halmad muuse u wada alla rasuulkiisu waa canaantoo yiri afajacal kami uhu yeeshid fowqa aafarka korkiisa maayeed xataa yaraahuna kan qoy eed qarisa gudaha maanaqaasha qofta dhagra xaqeen awara dadkayga maa falaja fawqa saacida yarahuna dadku ha arkeene man kashuka muslimka dhagda falaysa mini aniga intaaayo uisla eebalo ee dambi dhaaf iyo ugu siiyo dadku qiimiga badna badna salaada badnaa muxuu sameeyey camalkiisiina tusaya magaceetaasi ku yaada waa dadaalaya wuxuu samaynayo ariya agsiyow almuslim qoflaa yuraafiya dad ibiya arag qurburka galow shirkun eebaunkii oo wax hagaajiyey muslimana mumin ee munaafiq muwaxid kaliyeelay mushrigaanaafa waxaa isjimaanihi aankiisa ciidihii ilaah maduu u yaqa ayluqaa ariya urka gaalnimo is arag laba dabeecad iimaan iyo tawxiidkiibaa diidan xamaa okolka waxaa ku dhaqmayo ifaaq iyo iimaan meesmayo tawxiidnmayaan haddii tawxiidkiis iyo iimaankiisan yihiin lama wuxuu ka tusinka rabo iyo waxay ugu fadhiyaan lahu allahi miwajaba dalkiisiisa mid haddaad furtana mid guursanin haddaad eedo ood lehesiinaysa ima hadduu kaa mid kala adduunka ilaahay haduu bedela dhimaataan xagga alla kale wabikulli in waa la arkay walaysa laakiin bedel male ama qabtid bedel kale male bedel kale male qofka mwa wasadahu fii qowlihi qul allah uma fii qawli alla intahi oo dhama waxyaardan qul a madar fihim yalyaai wanifa imaan baa diidaya falaa yakuunu muslimu muslima ma falaa yakuun ma ahaado guurka gaal walaa muraiyo ma noqdo muslimu waxaa ku filan tuqdi hadihi khuluq yakfi lmuslim waxaa ku fil hada alkhuluq xadaas oo ta wayakfi lmuslim muslim waxaa ku filan fii bukdi hadihi alkhuluq fii bukdi hada alkhuluq dabeecadaas taasa nicideeda ugu filan dabeecadii adamiimi xumay iyo wanufuuri cararid minhu khuluqaa laga cararo waxaa muslimkii ku filan an yaclama inuu ogaado ana allaaha wa rasuulahu eebiya rasuulkii inay yakrahaanihi kuhanayaan khuluqdaa xun oo wayamqutaana ay caraysan yihiino calayhi khuluqa id qaala tacaala eebaaba yiri mutawacidan isagoo eebba goodinaya almuraa'iina dadka waxay samaynayaan uunka isu bandhiga is aragsiiya bilcadaab cadaab buu ugu goodinayey iyo wanakaali xanuujin ayuu eebba fa waylun cadaab daran weylka imaa waadun fii jahanam waa tog jahanamo gudaheed ku yaallo halaq iyo masiibooyin gaar a ah leh aw kalimatu cadaab war xun oo beerka iyo wadnaha gooyow fawaylun cadaab daran lilmusaliin kuwa tukadaa leh aladiina kuwa hum iyaga can salaatihim salaadoodii xaggeeda saahuuna halmaama ijmaacu lmufasiriin waxay ku fasireen yu-akhiruunaha can waqtihaa markaas saadigii salaada adoo ku jira imanayay kan maaha wailaa haddii midkaas salaada yahay awalankaas wax ka badbaadaya male nabigaa intuu tujiyey casar iyo duhur mid ahaan asxaabta ayuu markuu laba ragcad marayo wasalaamu calaykum salaadiiba ka baxay xagga iska fari dadkii qaar baa tegey gacma dheere nin la yihaa waa yihi aqasurati salaatu yaa rasuula allah amna siitaa laba ragcad baa na tujisay mahalmaan baa ku galay mase xagee baa laga gaabiyey markaasaa nabiga yihi lam ansa walam aqsud mana lam tuksar walam ansa aw kullu daalika lam yakun labadaa midna ma jiraan iska aamus bal bacdu daalika qadkaan iska aamusay wadaad hadhow waa nabiga wax ku dhashay wafi lqowmi cumaru wa abuubakar raggii rag ahaabaa jooga markaasaa nabigu yihi akamaa qaala dulyadayn war wadaadkan siduu sheegayay ma runtii baa nacam yaa rasuulallah iska istaagay nabiga allaahu akbarna lama oran nabadii ragcadna lama soo celin markaasuu joogsaday meeshii dadkiina waa joogsaday salaadii unbaa la dhamaystiray taashaalkaa kadib sujuudu saawina waa lala yimid idan halmaan fi salaa kugu gala axad ka badbaadaya male hadii waacid haaniyan haddii ka loo dan leeyahay uu kaa yahay naska qur-aanka wuxuu noqon lahaa alladiina hum fii salaati an ma noqdeen an wax laga tegay bu fii salaatihim salaaday tukanayaan gudahooda ku idankaasi waa idi male waa awood qaahiro samada ka imanaysa xalligiisiina waa taqaanaa markaad cadadka salaada shakiso tirada yar baad qabsanaysa sahwi baad ku kabaysaayo aada ibliiska sankiisa cara ku subaysa can salaatin yuakhiruuna can waqtiha salaada waa la waajibiyey waqtigeediina eebba xadiday wasadaqa allahu fii qowlihi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaba mawquuta kolka waktigii eebba u sameeyey waan rabaa in salaada lagu tukado haddaad waktigii eeba u sameeyey ka qaadid oo tiri haddaan duhur tukanaya waxna adaawad tii lagu diray maa tii lagu diray waktigeedii wata adaarna wax yar baa maqbuula markay fuqahada wadaan wadaan afar bay dhaafin waayeen annawmu waalnisyaanu waaljamcu waalikraahu afartaa cudurdaar baa salaad waktigeedii lagu dhaafin karaa annawmu waa saacatay kaad u jiftay qoraxdii baa soo baxday hurdaa ku dhaafisay cudur maqbuulow wanisyaanu inaad tukatiin baad mooday hawshaa kaa badatay inaad tukataad mooday sidaasaa waktigii ku tegey koor danbaad xusuusatay inaadan tukan aljamcu socotaad tahay ama waad jiran tahay awqaadaad kulminaysay kolkaasaa duhurkii waktigiisii ka qaaday oo casirka ku dartay maqribkii waktigiisii ka qaaday ceshihii ku dartay jamcow ikraa adawaad u gacan gashay geed baa lagu gabiriyey maxaa tukata garbaduu baad u xiran tahay ibla ma taqaanid wayse ma haysatid wahaakada annawmu walnisyaanu waaljamcu waaligra afartaasay salaad cudurdaar leeda kolka afartaa waxaan ahayn cudurdaar maaha mana looga tegi karo idan salaadoo waktigeedii laga akhiro waxiidkaasaa yimid fawaylun cadaab daran lilmusaliin kuwa tukada aladiina kuwa hum iyaga can salaatihim salaaday tukanayaan xaggeed saahuuna iloomo wakhtigeedii ka qaada aladiina kuwa hum iyaga yuraa-uun khayrkay samaynayaan ummadda isku aragsiiya oo wayamnacuun dariskiiyo qaraabada u diida almacuuna qalabka maacuuntu laba qeybood w inta muslimka ku xaja guta laguu soo celinayo oo waxba noqonayn faaska ilbaha lagu ama geedaha ama guunta lagu gurtoo kale bakeriga shaaha lagu caboo kale ibriqa lagu karsadoo kale galaasyadii waxa iyo macalgadaa maa inta muslimku ku adeegto baa lagu soo celinayo iyo waxaadii lagu adeegto eberbaxaya wax eberbaxaya haddaad diida macali cusbada oo kale haddii aan ku darsado aniga waa kaa dhamaanaysa wax yar baa meeshii yar kolka waxaa dhammaanaya aada reebadid laakiin irbadii wax lagu tolaayey kolkaan ku tasho maxaa gaaray irbadii wax lagu keena haddaan bakeerigiisaa ku caba maxaa gaaray xoogaa biyaha lagu marinayo idan waxyaalaha aan wax noqonayn in la diidaa ma banaana waa lagu naar mudanaya ka reebayay dariskii iyo qaraabada almaa-uun alaabta waxaa kaloo nabiga uu yihi fiimaa xadiis gudihii u rawaahu wariyey xadiidka canhu eebba xadi waxaa ka wariyey rasuuluhu xadiid qudsiihu noqday rasuulkiibaa raawe eebba rasuulkiisiibaa rabbigiisa ka wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalam nabadgelyo allaha ku badiyo xadiidkaa wuxuu eebba ku yidhi man camila qofka sameeya xamalan sow sameeya dariba camal la yihaa ficil maxaa la yihaa adimada wixii laga sameeyo dilka gacantaa wax laga dila lugtaa laga sooda afka wixii laga sameeyana qowl baa la yihaa labada laysku daray camal baa la yihaa af iyo adimo miyaad ka shaqaysaba haddaad wax samaysid man camila qofka sameeya camalan shaqo ashraka uu la wadaajiyey fiihi camalka hayri aniga eebbaha kayrkay uu camalkii ila wadaajiyey fahuwa camalkaasi lahu isagaale kulluhu dhammaantii eebbaale aniga wax qaybnimo kuma jiro falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun dambi la gala maxaa ugu xun an tajcala lilaahi niddan inaad eebba lamid u yeesho wahuwa khalaqak kolka fakamaa khalaqaka waxdahu haddii lagu abuurayaa ka qaybgal cidna faacbudhu waxdahu siduu keligii ku abuuray keligii u caabud man camila qofka sameeya camalan camal uu ashraka wadaajiyey fiihi camalka hayri aniga kayrkay camalka uu ka qeybgeliyey fahuwa camalka anigiiyo kayrkay la wadaajiyey lahu kii sameeyaale ama kii layla wadaajiyey baa kulluhu leh waana anigee baa minhu camalkaas bariyun banaankaan ka taagnahay wa ana anigu eebba yidhi akna alagniya inta hodanaan ugu hodanima badnahay ani shirki hodan baan ka ahay oo inaan qeyb galo hodan baan ka ahay eebba waxaa lala leeyahay ma rabo isagaa wax walba keligiile wasadaqa allahu fii qowlihi walaa yushriku fii xukmihi axada cibaadadiisiina idinlala wadaajiyaa ma oga kamaa qaala casa min qaayl faman kaana yarjuu liqaa'a rabbih falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada kainan manka wa qaal wuxuu kaloo nabiga yihi sala allahu naxaris allaha badiye caleyhi nabiga korki wasalama nabadgelyo allaha ku badiye man ra-aa qofka dadka is aragsiiya saa allaahu bihi eebba uunka aragsiiya waman samaca qofka dadka isma maqalsiiya samaca allaahu bihi eebba uunka maqashiiya xumihiisaa la baahinayo waqaal waxaa kaloos nabiga yidhi ina akhwafama shayka loogu cabsi badan yahay an akhaafu cabsanayo calaykum korkiina waxaa weeye ashirku ah, shirkigii alasqaru yaraa kaasaan aada idinka baqayaabaa qaaluu asxaabtu waxay yidhaahdeen wamaa shirku laskharu yaa rasuulallah kanaad nooga baqayso eed ku magacaawday shirki asqar muxuu yahay wamaa shirku muxuu yahay alasqar ee yaraanta badna yaa rasuulallah alla rasuulkiisiiyow qaal rasuulka noo fasiraya shirkigii asqarka ah wuxuu yihi ariyaa istustuska wey yaquulullah eebbe maalinta qiyaama wuxuu oran doonaa xasakaadka unkii eebbe wajalla weynaaye yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda wuxuu eebba oran doonaa idaa goorta uu jaazaa eebba abaalmarinayo alcibaada addoomuhu uuntay biacmaalihim camalkay adduunka ku sameeyeen goortuu ku abaalmarinayo ayaa eebba ku oran doonaa qoladii wax istusi jirtay idhabuu aada ila aladiina kuwii aada aada kuntum ahaan jirteen turaa'uuna kuwa is aragsiiya fidunyaa adduunyada gudaheeda fanduruu dhowra hal tajiduuna bal inaad ka heshaan cindahum kuwaad istusii jirteen aljaza aba inaad ka heshaan iyaga ka doonta wa amaa xaqiiqatu riyaa istususka runtiisa fahiya xaqiiqadii waxaa wey iraadulcibaad addoomihii inay doonaano bitaacaati almacbuud eebaha la caabuda taacadiisii waxay ku doonayaan case eebaka adkaa-unka waje la weynaaye lilxusuun inay gacanta ku dhigaan calaa alxadwa dheef baynahum dhexdooda waalmansilati darajo fii quluubihim siduu shiikha u tilmaamay arag cibaadadii macbuudka la caabudayey ayaa si dadka darajiya qiimiya tixgelin looga helo ama waxuun dhaafiya aqoonsi looga helo baa niyadii wey cibaadada markuu samaynayo wuxuu ummaddu ha ku aragto ha ku aqoonsato ha ku markaa intay ku ictiqaadiyaan macnaha lagula laabo weli mukaramaat waa khayrkii ka bata xagnaha lagaa dambeeyo ha lagu tixgeliyo markaas tixgelin dhaqaaluu doonay camalku samaynayo tixgelin dhaqaaluu ku doonayaay eebaulamadan leh waa xaqiiqatu riya istutuska runtiisa waxawey fahiya iraadat lcibaad addoommihii doonidooda ay bitaacati almacbuud allaha la caabudaya taacadiisii la doonaan asakaakaa unka waja la weynaaye lilxusuuli gacan ku dhigid cala alxadwa dheef korkeed gacanta lagu dhigo baynahum dadka dhexdooda laga helo waalmansila daraja la gaaro fii quluubihim dadka laagaalkoodow waliriya istususka wuxuu leeyahay mawaahir muuqaalyaal buu leeyahay meela ka muuqanayo minhaa waxaa kamida meelaha uu ka muuqdo maa yeli arrimaan soo socda kow ayasiid alcabdi addoonkiibaa kordhiyey fi taacati taacadiiyo cibaadii buu kordhiyey idaa mudixa goorta la ammaano wa usniya la faaliyo calayhi addoonka korkiisa siyaa fi cibaadadii daacadii markii lagu faaliyo buu badinaya wa yanqusa waa inuu dhimo minha cibaadadiiyo daacadii buu dhimaya aw yatrukuha dambuuba uga baxay idaa zuma haddii la haydaariyo isagii calayha raacadii korkeeda lagu haydaariyo ali walban waxaa kan arag garka cawskaale waa dhalinyaro xogolays buu yeelaya war maxaad garka ku fali mawayeel baad dhulkuu dhigay awal buusan waxba ahayn idaa zuma haddii la haydaariyo calayhaa taacadii aw ciiban la dhaliilo lagu dhaliilo buu sidaa yeelayaa istustus wey laba anyansida inuu firin fircoonaado filcibaada cibaadada idaa kaana markuu yahay macana dad hadduu la jira daali maayo wayaksal waa wahsanaya canhaa cibaadadii buu ka wahsanaya idaa kaana goortuu yahay waxdaw keligi saidkii haddii la joogana labaatan iyo saddex raacood waxaa ka tukanaya gurigiisa hadduu tagana labama tukanka maca hadduu qofku yahayna halowsahan an yanshita inuu firinfircoonaado filcibaadati cibaadada gudaheeda goorma idaa kaana hadduu yahay maca annaasi dad hadduu la jiro wayaksal inuu waasado annaha cibaadadii ka waasado idaa kaana waxdahu markuu keligii yahay saddex waxawy ayatasadaqa wuxuu la baxay fii sadaqati daaq muxuu ula baxay waxbaa la isweydiinayay dad waaweyn baa dadka uu indhaha ku haya hadduu sanayn wax ma bixiye hayatasaddaqa inuu sadaqayso bisadaqati deer lowlaa man dad hadduusan ahayn yaraahu isaga arkaaya oo min annaasi dad ka mida ah, lamaa tasadaqa ma sadaqayseen bihaa sadaqada e wuxuu yihi dadkan oo jooga miyaad wax reeban karta afar hayaquula waa inuu yida maa yaquuluhu waxa uu ku hadlayo min alxaqi runta cada iyo waalkhayri wanaagga wuxuu u yidhi aw yacmal inuu camal falo maa yacmaluhu wuxuu camal falayo oo min ataacaati taacada eebbaa iyo walmacruufi wanaagga wuu sameeyey wahuwa isaga oo laa yuriidu allah eebba weyna rabin bihaa waxaanuu sameeyey waxdahu keligii wainama wax kale maaha yuriidu wuxuu rabaa dad ka mida ayuu ma allah ebe la jiridii raba aw amase laa yuriidu llaha ebe mama rabo waa camalka ulamadan la mutlaqan wa inamaa wax kale maaha yuriidu nnaasa faqad camalkan dad buu la doonaya kolka muuqaalada asaa ru'yadu leeda an yaquula waa inuu yidhaha maa yaquuluhu wuxuu ku hadlayo min alxaqi waalkhayri ah aw yacmal inuu camal falo maa yacmaluhu wuxuu camal falayo min walaa yuriidullah eebba weynaba la doonaynin biha wuxuu sameeyey xadahu eebba keligii wainamaa yuriidu hayrahu eebba hayrkii buu rabaa min annaasi dad ka mida macahu maca allaahi buu rabaa aw laa yuriidullaha mutlaqan eebba maba doonaayo dana kama le xataa qeyb kama gelin wuxuu samaynayey wainamaa yuriiduna dadunbuu doonaya faqad kadiyeeta fa alcujbu waalguruur ruyadiina waa ka baxnay waxaynu gallay cudbiga huruur laba dembi oo la yidha cudbigu waa maxay inay naftaadu ku yaabgelisa wey shaydaankaa dhaxadlo oo uu ku yidha ma wax kula midaa jira wax kula mida lamaad naftaadii baa ku yaabgelisay huruurkana waa inaad kadsoonaatoo ma kala fogan labadooda way isu dhow yihiin alcudbu isyaabgelintii iyo walguruuru kadsoonaantii almuslimu qofka wuxuu iska ilaaliya alcujba isyaabgelin iyo walguruura kassoomid wayajtahid muslim waa dadaala allaa yakuuna inayan guruur iyo cujbi u noqon wasfan tilmaan lahu muslimka uu tilmaana fii xaalatin sina inayan ugu tilmaan noqon min alxaalaati ka mida id humaa cujbigii iyo guruurka waa isyaabgelintii iyo kasoonaanti min akbari alcawaa'iq kuwa reeba kuwa ugu waaweyn ayay kamid yihiin anilka maali inaad dhammaystiranto kaamil noqoto iyagaaba ku diidaya wa min acdami almahaalib inta lagu halaagsamo kuwa ugu waaweyn isyaabgelinta iyo kasoomidaa kamida filxaali adduunka haddii la joogiyo walma-aali aakhira haddii la taga labadaba fa kan badanaa min nicmatin barwaaqo badanaa inqalabad gadoontay bihimaa yaabaa igu taha bihimaa cujbigii iyo khuruurkii sababtooda niqmatan bele u gadoontay wa kam cizin sharaf badana sayaraahu ay labadoodii ka yeeleen dullan darxumiyo rafa wa kam min quwatin xoog badana axaalaahaa ay labadoodii u wareejiyeen quwadii dacfan tabarxumo fakafaa bihima cujbi iyo huruur ayaa ku kaafiya qofka ay ku dhaceen daa-an cudur hudaalan aan wax laga qaban karin hudaal waxaa la yida cudurkaan wax laga qaban karin sida baraskaoo kale jidaamkaoo kale wax lagama qaban karo daaan cudur hudaalan noojiyey takhaatiirtii aqoonyahanadii waa kaafa waxaa kaafiya fiihimaa cudbigiiyo guruurkii calaa saaxiibihimaa qofka labadaa ku dhaqma wabaalan hog iyo baas bay ku wax iska ilaaliya isyaabgelintii iyo kadsoonaantii almuslimu muslimkii wa iska ilaaliya wakhaafahuma labadoodii buu ka boga walihaadaa sidaa daraaddeed ba jaa-a alkitaabu qur-aanka qiimiga badan yimid wasunna xadiidkii rasuulkana yimid bitaxriimihima cusbigi iyo khuruur isyaabgelintii iyo kadsoonaantii xarimidoodii ayaa qur-aanka iyo xadiidkuba ku yimaadeen dadku iyaga laga eriyo iyo wa digid minhumaa labadooda laga digo qaala allaahu eebbaweyne wuxuu yidhi tacaalaa korahaye wakaradkum waxaa idinka disay alamaaniyu yadidiil waxaan gacanta lagu dhigi karin oo yadidiil iyo hawa la tooxayo ayaa idinka disay xataa jaa amrullah ilaa amarkii eebba uu ka yimid wakarakum waxaa idinku kadiyey bilaahi eebbe alkaruuru shaydaanku ba eebba idinku kadiyo idinku yiri laa xisaabo walaa jazaa walaa cadaaba waxay jiraan lama arkay adeegta dhalinyaraasiin shaydaan baa idin yiri yadidiinna waa idiin tooxanto bishaana waxaan qabo bisha kalena waxaas qabo sanadkaana waxaad qabo sanadkaana waxaa qabo kolkaa qorshe aadan cimri u heli karin ilaa qiyaamo aan dhammaanayn ayaa degsatay amaani waata kolkaasaa taasi waxay inaad wixii ku anfici lahaa alimaanu saxiixu waalcamalu saalixu aada yacdi kolka adigoon waxna wixii ka gaarin baktigiina ku dhaafay baad baktin doonta wakaradku waxaa idinka dishay alamaaniy yadidayl xataa jaa ilaa uu ka yimid amrullah eebbaweyne amarkii wakarakum waxaana idin kadiyey ilaahi eebbaweyne idinku kadiyey alguruuru waxaa kaloo soo beyri yaa ayuha alinsaanu dadow hoy maqaraka maxaa ku kadiyey birabbika rabbigaa kuu kadiyey alkadiimi wanaagga badan waxaaduu eebe ku abuuray caqli kuu sameeyey diin kuu dejiyey rasuul kuu diray caafimaad ku siiyey waxaadan u baaha qabansan karin oo dhan uu kuu qabtay maxaad u kasoonto u kibirto alla u maqli weyday u maa qaraaka maxaa ku kadiyey birabbika kugu kadiyey rabbiga alkariim wanaagga badna wa qaala eebba wuxuu yidhi wayowma xunaynin xunayn waadi weeye wuxuu ku yaalaa daaif iyo carafa dhexdooda waxaa degnaa hawaasin niman leeyaha qabaa'il caraba waxaa lagu duulay fatxumaka markii nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadii almunawara kasoo duulay isagoo toban ku wata ayuu maka qabtay makana labu uga darsaday isagoo labi iyo toban kuwa ayuu xunay nabiga tegay markaa weligiisba badar saddex boqol iyo saddex iyo toban bay ahaayeen ciidan nabiga watoo labiyo toban kun gaara digii hore mina loomaar mid saxaadaa wuxuu la yaabay waxaan gargurinayo faradood markaasuu yihi lan nuqlaba alyowma min qila wax kaleba hadla sheegay wale maanta unbaanan yaraana looga adkaanin waxaa meesha ka boolay tawakulkii iyo alla cuskiinadii waxaa la cuskaday quwadii iyo gaamanaantii farabadnaanta seerkii lala dagaalamayey dalka yaqiineen meel sagoolaaba ayay u galeen raggiioo habqamaaya oo ismahadiyey ayaa niman leebleeya meel gaaba intay uga boodeen baa konton nin isku mar intay ganeen baa ninba nin leeb ku dhis markaasaa dhar jeclay wayo uma xunaynin id kahratukum falam tugni cankum shayan wadaaqad calaykum alardu bimaa raxubad uma wallaytum mudbirin kolka inaan badni ku olin wax yar baa soo haray nabigi iyo cabaas iyo saddex iyo afar baa soo haray waa madaahir ulguruur wa yowma xunaynin xunayn maalinteedii xusuusta id acjabadkum hadday idin yaab gelisay kasratukum badnaantaad gaamanayseen oo falam tugni ayan badnaantii iyo gaamayaantii tarin waxba aankum xaggiina shayan ayan ka tarin waqaala rasuulullah alle rasuulkii wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye halaatun saddex ayaa muhlikaatun waxalaaga kan waxaa weeye suxun quduucnimo wakiilnimadaba ka daran mutaacun la ogolaaday oo aan la iskala hadlaynin kolka haddii bukiil intee bakiil la noqdo gacanadayg iyo quduucnimo la yeelay saaxiibkeedii waa baabi'inaysa suxun quduucnimo mudaacun la ogolaaday laba wahawan hawo mutabacun la raacay din in la raacaa la rabay caqliga in la raacaa la rabay laakiin haddii hawo la raaco aan diin iyo caqli midna lagu socon iyadana waa la halaagsamaya kii saddexaad way ijaabulmari qof yaabgelintii shay linafsi naftiisa yaabgelisa wey hadday naftaadu ku yaabgelisa waa ku dhammaatay waa baal waxaa kaloos nabiga yidhi idaa ra-ayta nabigiibaa kula talinaya haddaad araagtid ruuxan quducnimo mudaacan loo ogolaaday laysku ceebinay layska waayinay layska wacdinay oo nin walbaba wixii gacantiisa ku jiray uu meel ku guntaday idaa ra-ayta haddaad araagtid ruuxan quducnimo mudaacan la ogolaaday iyo wahawan naf iyo maskax iyo maal mutabacun la raacay in la khilaafo yahay wa ijaabulmari naf waicjaabu kullig wahawan haddaad aragtid hawadaasoo mutabacaan la raacay waijaaba kulla dii ra'yin caqli mudi saaxiiba kulligii yaabgelintii uu bira'yihi yaabgeliyey usan maxaa yeellaa iyo maxay kula tahay meeshii ma tahay go-aanka raacow amarka u hogaansan waxijaaba kulligii raayi caqli mudib saaxiiba kulligii yaabgelintii uu biraayihii la yaabo facalayka waxaa markaad aragtid waxaad la cararta binafsika naftaada la carar waqaal waxaa kaloos nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam halkayiisu caaqilu waxgarada kaana nafsahu naftiisa xisaabay oo wa camila camal falay limaa wixii bacda almowt geeri ka dambeeyo aakhira walaxmaq dabaal caqli barsiaan lagu ogay man wey atbaca nafsahu naftiisii raacsiiyey hawaaha waxay jeclay watamana xagna yadidiisanaya alallaahi eebbaweyne korkii alamaani yadidiila beena masulaatu lidaalika kolka miisaalo arintaa lagu miisaalaya quruur iyo cusbi dhegeyso acjaba ibliisu ibliis baa waxaa yaabgeliyey lacnatullah eebar naxariistii laga dheeraado calayhi ibliis korkii ahaato bixaalihi xaalkiisii baa yaabgeliyey wakhtara waa kadsoomay min nafsihi naftiisii buu ku kadsoomay iyo wa aslihi iftiinkii laga abuuro faqaal wuxuu yidhi khalaqtanii anigaad abuurtay min naarin nuur baad iga abuurtay wa khalaqtahu aadamna waxaad ka abuurtay sidaasuu yidhi maxay natiijadii noqotay fataradahu llaahu ilaahbaa ibliis buriyey min raxmatihi naxariistiisiibuu ka buriyey wa min unsi xadarati qudsihi eebba hufnaantiisa agjoogideedii uu heshanayay waa laga buriyey laba ucjibad waxaa la yaabgeliyey xaadun feercad bikuwatiha ah, xooggeydii bay la yaabtay wakhtaradu waa ka bisuldaaniha awoodeeda wa qaaluu waxay yidhahdeen man ashaddu yaa naga darano mina anaga quwatan xoog maxaa alla ku gabagabeeyey faadaaqahum ullahu allaa dhadhansiiyey cadaaba alkhizyi dulli cadaabkii fi lxayaati dunya adduunyada nolosheeda gudaheeda iyo wa fi laakhirati labadaba misaal saddexaad hafara wuxuu halmaamay nabiyullaahi sulaymaan calayhi sulaymaan korkii iyo wa calaa nabiyina nabigeena korkii afdalu salaa naxariistan ugu qiimi badan iyo wasalaamin nabadgelyaha ahaato halmaan baa galo faqaal korshuu degsaday sulaymaan baa yidhi la atuufana waxaan caawa saaranayaa wey waan u galmoonayaa alleylata caawa keliyata halaa mi-ati imra'a boqol naagood baan caawa tallaalayaa wey keliduu waxay dhalaysaa kullu imra'atin naag la arkaba walada wiil gabar kuma darin mujaahidu wiil la arkana waa dagaalami doonaa fii sabiili illah eebbaweyne diintiisa koryeelideeda uu ku dagaalami doonaa qorsadiiyo niyahama xuma intaa markuu yihi mashiicadii aw afala sulaymaan wuxuu halmaamay falam yaqul ma oran inshaa allah ma oran waa la xusuusiyo malag iyo bashar wixii ka agdhowaa qur inshaa allahu ma dhihin qorshihiina waa degsaday faxaramahu allah ilaah baa wixii ka reebay subxaana eebanazana lidaalika arinka alwalad ilmaaba laga reebay wixii waxba kama meel afar acjaba waxaa yaabay asxaabu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalama ayaa fii xunaynin xunayn haddii la joogay bikatratihim badnaantooday la yaabeen oo waqaaluu waxay yidhahdeen lan nuqlaba nalaga rayn maayo alyowma maanta min qilatin min ajli qila yaraan darteed nalooga adkaan maayo fawsibu xag eebba waxaa looga riday bihasiimatin jab mariiratin kharaar xataa ilaahay ciriiriyowday calayhim korkooda alardu dhulka bimaa raxubad waa sacnimadeed iyo lala qabo uma ka gadaalna walow carare mudbiriin iyagoo dhabarka jeediyey wallaahu aclam